الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد وبعد موضوعا ku saabsiisan warbaahinta ama warfaafinta iyo raadka ay ku leedahay bulshada warbaahintu waxaan isku dayi doonaa inaan bal soo koobi karo taariikh yaroo kooban aan ka tilmaamo qaybaheeda aan wax ka tilmaamo ahdaafta loo adeegsado aan wax ka tilmaamo mas-uuliyat ilkelimana inaan wax ka tilmaamo in war la baahiyo waa masale basharka la socotay min aadam calayhi الsalaam laga soo bilaabo ilaa maanta war waa la baahinayay bini aadamkuna itiصaal iyo xidhiidh wuu lahaa waxna wuu isgaadhsiinayay ilaahay baa qur-aanka nebi aadam kula hadlayoo leh waimaa yaatiyanakum minii huda faman tabica hudaaya nebi aadam iyo markii lasoo diray waxaa la yidhi haddii hanuun idin yimaado war baa u imanayay min الرaحman الرaحيim ka imanaya waxa isbedelay waxa weeyaan wasaa-isha warka lagu baahiyo yani reer nebi aadam min aadam laga soo bilaabiyo dhashiisa ilaa maanta war iyo afkaar baa la isgaadhsiinayay waxa isbedelay ee kolba taطawurkuu ku dhaca waxa weeyaan qaabka warka loo baahiyo iyo wasiilada la adeegsanayo mar buu ahaa warbaahintu wax ku kooban qof qof la xidhiidha qof qof la xidhiidhaya oo toos ula xidhiidhayo afkiisa wax ugu sheegaya adwaar ka dambeysay warbaahintu soo martay oo ah kitaabo iyo qoraal in wax la isugu gudbiyo oo dadku wax qoro ama waraaq laysu diro ama kutub laysu diro ama rasaa-il laysu diro wax qoran laysu diro waa soo socotay qoraalkaasi markii madbuucaddu soo baxdayna wuu isbedelo waad sii tiro batay waxaa bilaabmay waxa la yidhaahdo suxuf ama wargeys halkan warka sida oo asalkiisii ahaa meel dowladuhu ay ku faafiyaan warka dawladda ka soo baxda wargeysyadii dunida koowaad waxay ahaayeen un dowladdu waxa rasmigee ay soo saarto meel ay ku faafiso waa soo socday dabeetana wargeyskan tirada badan leh ee suxuf iyo majalaad iyo joornaallo iyo waxaan kalelabuu noqday oo aan khabar qura sidin ee war qora oo maqaal artical qora oo caricateer qora oo xiwaar qora oo iclaanaad iyo xayeysiis qora oo qaar dumarka gaar u yihiin oo mujallaadka qaar caruurta gaar u yihiin oo qaar travelingka iyo dadka socotada gaar u yihiin oo qaar technolojiyada gaar ku yihiin oo tiro batay oo markii dambe takhasusaad yeeshay markii hore mujallada ama jariidadooda socota waxaasoo dhan bay ku wada qoran yihiin kolba wax lagu soo kordhiyay ahayd markii dambena takhasusaad bay yeelatay oo waxaad helaysaa majalaad iyo jaraa'id technology un ka warrama majalaad iyo jaraa'id dumar un lagula hadlo majalaad iyo jaraa'id caruur un loogu talagalay majalaad iyo jaraaid waaweyn oo usoo baxa dadkao dhan inay wargaadhsiiyaan waxaa abuurmay wakaaladaha waaweyn ee wakaalaat ilamba la yidhaahdo oo inta badan dunidoo dhamme iyaga warka ka qaadato shan wakaaladood baa waaga hore dunida ugu weynaa afar reer galbeed leeyihiin iyo hal raasheen ku afarta reer galbeedi waa a f b oo ta ugu da-yar ah ee francis ku lahaa a p iyo maxaa la yidhaahdaa afar uun waaweyn baa jira oo ay unesco ku tilmaamayso warka dunida socdaba shantaasi boqol kiiba sagaashan iyagaa laga qaataa ciddii doontaa ha qorto ama reuters baa laga soo qaatay ama m f b baa laga qaatay ama a p baa laga qaatay ama shanta la yaqaanee waaweyn united press iyo reuter iyo a b iyo a f b iyo wakaalada rushenka shantaasi unesco oo ah hay-addan aqoonta ku saabsan iyo waxbarashada ay leedahay alumam almutaxida waxay tilmaamaysaa waxa khabar dunida wa socdo oo dhan boqol kiiba sagaashan ka mida iyagaa laga soo qaataa waa wakaalada waaweyn waaweyne holsaylaraa oo ka baaya mushtareeya iyagu markaasi war taasi waxay keentay in la yidhaahdo qaarkood toddoba-iyo toban milyan oo eray bay qoraan bereday maalin kasta toddoba-iyo toban milyan oo eray ama laba boqol oo kun oo weedh ayay soo tuuraan waxaa kaloo dunida bilaabmay warbaahin nooc kala oo la yidhaahdo idaacad oo ingiriiska ayaa bilaabay idaacaddii marconi la odhan jiray nineteen twenty two baan filayaa inay ahayd oo isna warbaahin nooc kala ah oo warbaahinta hore waxay la hadli jirto qura dadka wax qora waxaase la ogaaday mujtamacyo badan badan inay dunida ku nool yihiin aan waxba qorin kuwaas iyagu warbaahinta tani ma gaadho waxaan qoraalkan iyo la akrinaya waxay u baahan yihiin iyagana haddii ishooda la maali kari waayo in dhegtooda la maalo oo meel kaloo wax looga sheego dabeetana waxaa bilaabmatay idaacadaha oo raadiyowyada tirada badan lee dunida maraykan baa ka daba yimi oo isna nineteen twenty eight kii t v bilaabay oo t v-ga iyo idaacadda iyo waxaaba mar isagu wada bilaabay waa soo socotay ilaa iyo wuxuu ay noqotay idaacaad caalamiya iyana idaacad markii hore waddan ku kooban oo meel qura waddankaasi un la hadla ama xuduuddiisa la hadla markii dambena ay isu bedeleen idaacad caalamiya b b c london ayuunbaa dunida meesha aad istaagtaba maqlaysaa afkay doonaysaa ha ku hadlayso waa b b c london waa idaacaduu leeyahay waddanka ingiriisuu leeyahay kadib idaacadku markay muddo socdeen waxaa ka daba yimi t v wax la yidhaahdo waa wada taqaaniin oo isna cable system iyo qalab waaweyn oo adag ku salaysnaa maxduud ahaa waddan waliba cablkiisa gaarkaa u lahaa qofku magaalada degane t v raba inuu daawadaa waxau ku qasbanaa distribution meeloo magaalada ku taalla oo iyadu dhishash waaweyn iyo wax loo loo dowladdu ay isu tuurto inaad cable kaga xidhanto markaa t v uu noqdo ama anteero yar kaga xidhato kadib waxaa soo baxay wax la yidhaahdo alfadaa'i yat ama albath اlmubaashir warbaahinta tooska ah oo technologygu markuu kor u kacay waxaan satellite-ka la yidhaahdo inaanad u baahnayn inaad ku xidhanto meel dowladdu maamusho iyo kanaal dowladi maamusho iyo waxa kan oo dhan ee free satellites cirka maraya inaad warbaahintaasi ka hesho waxaa bilaabantay bay dhahan fikradda loo yaqaano globalization afkaarta in dunidoo dhan la gaadhsiin karo waxay ku tilmaamaan alqarya alcaalamiya e, tuulada dadku ku wada nool yahay baa kownku noqday bay yidhaahdaan halkaa marka la jooga waxaynu tilmaamaynaa waxaa isbedelay wax weyn baa dunida iska bedelay iyadoo dhanka labaad ay socoto warbaahino kale oo uu ka mid yahay shaneemada iyo tviyada iyo aflaamta iyo waxa la socda oo uu ka mid yahay riwaayadaha iyo waxa la socda waxaas oo dhamme waa dariiqo afkaar loo gudbiyo ilaa warbaahinta gebigeeduba waa khabar iyo fikradda aad rumaysantahay inaad qof kala gaadhsiiso warbaahintii waxay isu bedeshay inay culjarka ummadda dadka gaadhsiiso culjar cidi leedahay ilaa xad ay noqotay dunida in wax walba laysku dayo in universal laga dhigo si aa qadiyadda tan u fahamtaan dunida super powerskan ay sheegaane ka jira maadaama mawduucu yahay eh, warbaahin iyo raadkeed bal xagga dambaan wixii qur-aan iyo xadiid aan kaga hadlayno soo aroori doonaa laakiin bal horta sida wax u socdaan ayaan in yar idiin fasiri dunida nimanka xooga badan leh waxay dhahdaan dowladana waa duwal markaziya dowladana waxay idhaahdaan waa centralka qaarna waxaa la yidhaha waa preference waa atraafta duwal ah dowladaha markaziga waxay idhahdeen waa dowladaha dhaqaalaha technologyga oo dunida hogaamiya kuwa kalena waa daba socodka dowladaha soo koraya iyo waxbaa lagu sheegaa un qoladan bay daba socdaan doctor cabdallah nafisi khabiirka muslimkae fi culumi siyaasa khabiirku abaa wuxuu tilmaamayaa dunidan iyo powerkeeda iyo dadka sida loo maamulo haddaad rabto inaad fahamto intaanad wax kale eegin afar shay baad u baahantay inaad si fiican u garato buu yidhaahdaa oo nimankaasi hogaamiya dunida dowladaha hogaamiya afar wax bay ku hogaamiyaan midi waa hubka waxaa dagaal dunida ka dhacaya bay leeyihiin iyagaa hubka sameeya oo iibiya iyagaa dagaalada huriya oo hubka siiya markay rabaan iyagaa joojiya oo hubka u diida markay rabaan iyagaa hubka bixiya siyaasadda waddanka maraykanee kissinjer wuxuu ku tilmaamaya inay tahay maaha buu leeyahy inaynu khilaafaadka dunida iyo dagaalada dunida inaynu dhammayno maaha laakiin low conflictska dunida ka socda waa inaynu hegi karnaa bay idhahdaan xaggaynu rabno cidayn rabno inay guulaysataa waa inay guulaysataa cidayn rabno inay mashquul ahaato aanay weligeed kala guulaysanin waa inay weligeed madaxa iskula jirtaa cidayn rabno inay si dhaksaa u kala guuraysato waa in hubka qolana loo badiya qolana laga mamnuucaa idan wuxuu yidhahdaa asiyaasa alcaalamiya hubkaasi haddaad adigu samaysatana waa mamnuuc w m d hub la yidhaahdaa jira hubka khatarta dunida ku ah qaanuun baa isaga laga dejiyey adiga kaana laguma ogola inaad samaysato taasi waa qadiyad qadiyadda labaad ay dunida ku hogaamiyeen wuxuu leeyahy waa resources alkhamaat resourceka dunida ku jira siiba laba shay shidaal iyo wiit qamax sareen sareenka dunida iyagunba soo saara duwalka isku daya inay soo saaraanna waxay isku dayaan inay ka joojiyaan walidaalika waa waxaa la yidhahdaa sacuudiga boqor faysal alla naxariisto ayaa wuxuu bilaabay inuu sareen beerto dowladda maraykan baa wafdi usoo dirtay waxaa la yidhi jooji sarreenka beeranayso annagaa isagoo ka qiima jaban ku siinayna koskaad ku beeraysaba kos ka jaban ku iibso maxaad ka beeran wuu diiday wuxuu ihi mee waan wadayaa baxhay wadwadeen war kaley keeneen waxay idhahdeen biyahaaga hoosaa guraya dad sarreen beerta biyuu idinkuma filla marka biyaha hoose iska daaya iyo idinka gurinaa biyina cabteene sareenka joojiya wuxuu yihi may sareenkayga waan wadaynaa taarikhyahanada barh baa le sababuhu u dhintay bay ka mid ahay inuu diiday shidaalku joojiyey iyo sareenku beertay waayo wuxuu galay mamnuucaadka waaweyn ee dunida dunida dadka haddii wadan uu isku dayo saraan inuu beero waxay isku dayeen inay ku eriyaan oo isagoo qiimo jaban dadka siiyaan ama suuqa keenaan marka beeralayda maxay u beereysaa de sareenku waa meesha laga cuna qabatay iyo dunidu waxay cunto dee dunidu daqiiq iyo basti iyo waxaanaad sheegaysa o dhanee la cuna waa sareen umaa laga keena intiisa badan marka waxay xukumaan dunida ayaa wax cunaya iyaanse wax cunaynin bay isku dayaan walidalik iyagu wadanadooda qaarkood kos ka qiimo badan dunida wuxuu ku joogay kusoo saaraan marka la yidhaha maxaad usoo saaraysaana waxay dhahen waa hub strategiya haddaanu beeraha hadda joojino oo dunida dagaal ka dhaca ama la isqabsado xaggee waxaanu cunno ummaddaydu ay ka helaysaa waa inay ummadda wadaawn inay soo saarto qaar baa inta markay soo saaraan european countrieska qeybo ka mida ah, sareenka marka la beero qaar ka mida ah badda lagu qubo haddana laakiin waxaa la rabaa waa strategical wiibane inaanu dhammaanin qeybka saddexaad ay dunida ku maamulaan waa asharciya duwaliya waxaa la yidhaahdo alqanuun duwali haddaad waxay damacsan yihiin waxaan ahayn la timaado united nation kunbaa fadhiisanaya waxaa lagu odhanayaa adduwal ilmaariqa baad ku jirtaa hawkaris waxaad ku jirtaa duwalka maaragtay eh, shariirka ah ee u baahan in la qabto dhaqaale cunaqabatayn kan united nation kana dee shanta nine meesha fadhiye wixii aanay rabinna vito yidhaahda wixii ay rabaanna soo daayana waa iyaga iyana waa sharciya duwaliya waa ku saddexaad shayga afraad ay dunida ku maamulaan bay idhaahdaan waa cultural globalizationka bay yidhaahdaan ama alquwa naacima bay ku tilmaamaan soft powerka waxay idhaahdaan waa media waa t v jariidad wax kan maadaama dunida waxa lagu warramayo oo dhan meeshii doontaa ha qorto ama south africa ha lagu qoro ama meel kale ha lagu qore ninety percent iyaga laga soo qaatay warka dunida iyaga waxay doonaanna sii daaya waxay doonaanna joojiya waxaa kaloo uu bahalkaasi khatartiisu yahay hadda siiba batil mubaashirku awal waxaa la haystay waxay hayd bay leeyihin caqliga bini aadamka si aad u fakerayso waxaad wanaagga u aragto waxaad gardarada u aragto waxaad fiicnaanta u aragto waxaa in fikrad lagu dhiso oo qadiyadda iyagu rabaan siday doonaan inay u dhigaan maalan dagaalka yahuud iyo ka dhexeeya palestine waxaa laga yaabaa caalamka intiisa badan inay u arkaan falastiiniintu inayan kuwa yaroo imtixaan o aan waxbaba ogolayn oo dagaal un wado wuxuun qarxinaya ama wuxuun dilaya yahuuduna dowlad dimuquraadiya oo ku nool bariga dhexe inay tahay waxay wadoo dhamina inay isdifaacda ama iscaabida inay tahay hiya daxiya iyadaa yani taa lagu soo duulayo ama mar kasta u taagala waa iclaam waa dadka waxaa ka dhaadhicinaya haddaba batil mubaashirkan isagu wax kalou keenay bay yidhaahdaan batil mubaashirku ta'hiirka uu bini aadamku sameeyey waxay leeyiin wuxuu isku dayey inuu dhadhanka bini aadamka isagu kontaroolo maydhashada bini aadamka uu kontaroolo waxa uu xidhanayo u kontaroolo kaljarada umamkao dhan inuu lumiyo oo ummad qudha culjarkeeda in laga dhigo inuu yahay eh, global culjarka inuu yahay fiican fiicane la qaato global culjarku waa dhaqan hidiya dhaqan ummad hidiya dhaqankeed in loo sawiro inuu yahay hidiyo dhaqan caalamiyo dadka o dhame wada qaato walidaalika haddaad t v-ga eegtay ee iclaanaadka ka muuqda iclaanaad ka muuqda waxay u badan yihiin kijada reer galbeed iyo waxa lagu kariyo raashinkaabaa la baraa islaantaadaa la rabaa siday wax u karsan lahayd briskeed iyo basteeda intay ka tagto inay barato dunida waxa lagu cuno waxa la rabaa adigu waxaad ku qubaysan lahayd in lagu sheego kolba saabuun shaambo baa soo baxay mid kaloo laga maydho mid balsam la yidhaahdo mid marka hore lagu maydho mid xaydha mid jil-a ah, mid kana waxaasoo dhan iyagaa leh laakiin oo dhan waxaa lagaa rabaa inaad noqoto musqushaadu qaabkay u dhigmaysiiyo waxaa oolayaa inuu noqdo ninka new york fadhiya inuu maalinba mid kuu sheego o aada adigu qaadato idan dawqaaga waxaad dhadhaminaysay waxaad ku maydhanaysay xajkii dhaweyd baan ma ka tegey caruurta yaryare ma ka joogtaa sidaa weegay ma markay iskuulka kusii socdaana khamiiskoo dee dirays iyaga ka aysitaan mooyaane inta kale inan yar oo maka joogaa wuxuu sitaa garan yar oo nambarna duud oo xagga dambe kaga qoranyay gaal magaciina ku qoranyay kuwo kubadda cayaara caruurtao dhamme waxay wada sidataa garan yaroo gacmo gaaban oo xagga dambena nambar kaga qoray yani haqaafadii westranku lahaa ayaa xataa maka oo kacdadii muslimku uu jeesanayay shabaabka jooga waxay xidhan yihiin tiimamka ingiriiska ka jira iyo bahallada xidhaan tiimaamka talyaaniga ka jira iyo bahlada xidhaan idan wuxuu gaadhay albathi almubaashir hadda wuxuu gaadhsiisan yahay in qofku wuxuu cunayo wuxuu huwanayo wuxuu gashanayo siduu u feedhanayo dunida maanta waxaad arkaysaa heesaaga weyne hebela ama cayartooyga weyne hebela ayaa labada dacal xiirtay baa la odhanayaa dabeetana t v yadun baa laynaga tusaya isagoo labadaa xiiran oo dhoor yar leh saadan mu madaraysaa magaalado dhoor wada leh awalla markaa waddankiinu joogteen hebel waa dhooraa odhan jirteen oo nu reer miyiya waan waxba kala garanayn ba u arkayseen laakiin maanta waxaa aragteen fantastic iyo wax qurux badan la inay tahay waxaa laga yaabaa mid haasaaya in la arko oo surwaalka dabada ka raariday saadan mu madaraysaa magaaladii oo dabada intay surwaalka wada furtay bawdada ka xidhan what is that muxuu yey yacni waa culture umadileedoo la faafinayo walidalika albath اlmubaashir اlآn fi اlcaalam gumaysigii caqliga wuu dhaafay wuxuu noqday gumaysi dhaqan xataa gumaysi dhaqan oo ah inuu kuu sheego saad u xiiranayso waxa aada cunayso waxa aada xidhanayso waxa aada ku maydhanayso yacni ilaa musqushaada mar hadduu isagu xukumo adigu maxaa tahay adigu mutalaqi baa tahay qof la kulmo uun warbaahinta wax ka qaata marka haddaad tidhaahdaan warbaahinta afarkeeda ka waran waxay yidhaahdaan markaa globalizationkan waxaa wada waa media mediahu markaa waxay dhahdaan waa soft power waxay dhahdaan waa alquwa annaacima waa awoodda suba wax ku siisa dadka waa lagu qasbayaa laakiin waa qasab iyadoo lagu suba ayaad waxa kan qaadanaysaa iyadoon lagu qasbin ayaa wax kasta laga dhaadhicinaya walidalik axad اkhubaraaء اiclaamiyiin baa wuxuu qoray buug uu bixiyey almutalaacibuuna biاlcuquul buu yidhi kuwa caqliga bini aadamka ku dheeldheelaya waxani waa dheeldheel in yaraan markaa dib idiin celiyo warbaahintu wax badan baa loo isticmaalaa iyadoo ku salaysan hadafka ka dambeeya war baan faafinayaa caqli maaha nina war baan faafinaya dunida inaan war siiyaa baan doonayaa macna ma samaysa hadaf baa ka dambeeya maxaad warka u faafinaysaabaa isweydiin leh war faafinta la yaqaano waxaa taqaaniin war faafin kasta ideology bay sida tahay matalan waxa lagu odhanaya liberal groupka waa idaacad liberale waa t v liberale fikrad buu xambaarsan yihi warfaafintani markaa hadaf bay leedahay waa warfaafin shuuciya markism theory aaminsan fikrad bay xambaarsantahy waa warfaafin mabaadi kala gedisan rumaysan warfaafintu markaa maanta dunida waxay ka tahay waa mu-asasaad dhaqaaleed oo tujaarta ama maalqabeennada dunida ugu waaweyn siiba maalqabeennada yahuuddu iyaga kontaroola hal nin baa afar boqol iyo konton t v iyo idaacad iyo ka badan leh mardokh kii berigii dhaweyd la caacaayey ingiriiska joogay hal nin oo yahuudiya ah waxaa laga yaabaa inuu leeyay waxaad jariidad maqashaan iyo waxaad t v maqashaan iyo waxaan waa one billionariska warren kan c n n t iyo kuwan leh waa billionariska dunida nimanka ugu lacagta badan leh number one oo number two buu galaa waa mediana lacagtiisu idan waa mu dhaqaale oo lacag baa loo galaa waa siyaasad dhaqaale markay tahay first priority-geedu marka hore waa lacag inay samayso akhlaaqiyaadka iyo waxaasi waa xagga dambe haddii wax jinsiya wax xun wixii lacag laga helaya kasta oo la faafinaya maadaama uu lacag dhalayo waxaa kaloo loo adeegsadaa waa mu-asasaad warbaahintu waa dagaal alxuruub الnafsiya dadka masaakiinta duwalka waaweyne waxay u sheegaan inaanay waxba iska celin karin inaad waxba ahayn nimankan inay cerka inay fuulaan dhulka inay maraan badda inay galaan ishoodu maaragtay maraya numberka kaga wa khuraafaat lakin hadihi اkhuraafaat waa la iska dhaadhiciyey ilaa xad dadka qof waliba halkiisa isagoo jooga uu gariiro oo baqdo mu-asasaadkan waxay isku dayna alxuruub الnafsiya askarigu muxuu u dagaalamaa ma jiro dunida cid dagasho dagaal gasha dagaalkaagu inuu cadaalad yahay aada askarigaaga ka dhaadhicisa waa ilaa dhimaad leedahay qof bini aadama qofna waxaan u arkayn inuu xaq yahay uma dhinto saa daraaddeed waa inay maran habaabisaa ciraaq markii lagu duuliyay maxaa maqli jirtee miyuu intuu madaxweyne soo fadhiisto odhan karaa waxaanu u ciraaq inaynu ku duulo ama waxaanu u baahanay ciraaq shidaalkeeda inaanu soo qaadano war ma haddee la dhegaysan karo laakiin waa in loo dhigaa iyadoo waxa la rabaa waxaa yahay waa in loo dhigaa qaaba maxay hubka wax gumaaday ciraaq haysataa dabeetana dunida oo dhan waxaa t v iyo jarido joogaa kolba keriyona meel la marinayo intuu soo sawiraa buu odhanaya wuu la sii baxsanayay waa hubka wax gumaada ee yaala w m d waa mass destruction weapons m d w miyaa la idhaha ayuu ayuu haystay waa in la yidhaahdaa waa in askariga kan dhimabaad leedahay askariga waxa ugu fiicana u helaa hubka ma aha askariga waxa ugu fiicana u helaa waa caqiidada uu ku dagaalamayo qofka hadduu ku qanacsan yahay inuu waxaan yahay wuxuu naftiisa u huri karo dan wuu dhimanayaa waanu ogolaya inuu dagaalamo wixii uu helo unbuu ku dagaalgelaya intuu doonaha leekaado laakiin qofka hadduu rumaysay waxaan wax loo dhintay inaanay ahayn hubka ugu fiican haddaad si siiso oo is idhahdo wallahi meeshu waa yaro khatar wuu ka baxayaa dee ma ma uu dhimanayo idan warbaahintu waa waxa basharka qanciye isku daya inuu askariga caqiide u sameeyo waxaanu ku dagaalamaya inuu xaq yahay inuu tusiyo garabka kale inuu been sheegayo brobagandada dagaal oo dhan sameeya warbaahintu waa mu-asaso tarfiihiya bulshadaa lagu mashquuliyaa bulshooyinku waxay yidhaahdaan siba dhalinyaradu hadday siyaasadda galaan oo soo jeestaan waa khatar axsaabtana way gilgilaan sida daraaddeed waxa ka dhaca waxaan la filaynin taarikhda bini aadamka markay dhalinyaradu gasho qaabka siyaasadda ah walidalika in western society dhalinyarada waa in laga fogeeyaa siyaasadda lakin ma waxaa la odhanaya war ka baxo hagelina maya waxa loo sameeyaa waxay ku mashquulaan music and sport intaasoo t v baa jira intaasoo idaacad intaasoo inamada kubadda laada waxa la odhanaya kari kubadduu laadaayo laadkiisuba hal milyan oo dollar buu joogaa war kubad la laaday caag yaroo inta cagta lagu dhuftay dunida waxba ku kordhin maysee maxaa hal milyan ka dhigay waxaa hal milyan ka dhigay bilyan bini aadamaa la rabaa inuu wado oo hogaamiyo oo u meel u kaxeeyo then he should be an star waa inuu najmi lagu dayan kara ahaadaa haddaanu star ahayn cidi kuma dayanayso dan waa in la buunbuuniyaa ninkani inuu xidigaha dunida ka mid noqdo xidigaha cerka ee la daawado kale inuu noqdo markuu xidig noqdo ayaa garanka yara wuxuu dhaha lacag buu joogaa markuu waddada soo maro saxeixa yarow qalinka buwaagta lagula soo wada carraa qalin yar mucaynkaa ku yidhahdaa lacag buu joogaa everything wiil yar oo jokorawel iska ahaayo suuqa jiifay oo caynka maradoona muxuu ahaan jiray suuqu jiifay laakiin maadaama uu talentkan lahaa kubadeed waa in maradiisa garankiisa magaciisa muuqaalkiisa timihiisa suu xirto waxaano dham inay lacag isu bedelaan markaa yaa waxaan buunbuuniyey waxaa buunbuuniyey midiye maala kubadda cagtu maxay ahaan jirtay ase kubad cag markaynu eegno waxay ahaan jirtay wax bini aadamku uu jirhkiisa ku kala bixiyo dan hobi bay ahaan jirtay hobiga soo ma taqaaniin profession may ahaan jirin waxay ahaan jirtay wax qofku waa dhakhtar waa looyer waa engineer waa caynkan laakiin galabtii cayaaraa cayaartoy fiican baa kasoo dhex baxaa wax lagu hobiya laakiin markii la rabo in basharka lagu jeediyo waxaa laga dhigay inay noqoto profession inan yar baa lasoo qabanaya school elementary school ka bilaabaya kubadda sida loo cayaaro ma aha iskuulladan a idinku tagtaane caadiga ah. waa professional school lacag qaaliya lagu galaa laguma galo shilimadii yaryar iyo waxa kale ilan hadhow waxaad noqonaysaa laadkaaga milyan dhalaye then professional schoolskaasi waxay soo saaraan dadka kan meelihii garoommada lacagta waxaa iibsaday tujaartii ugu weynay dunida dabeetana waa maalgelin liverpool baa la amaanay manchester baa la amaanay dee cayaartooda boqol boqol kun oo qof baa gelaya boqol kun oo qof oo min boqol bound ama conton boundi waa hal garoono ay mar soo fadhiisteen ayaa malaayiin mina dollaaraad laga helaya then waa in inamadana la maalgeliyaa dhanka kale waxaa la mid ah music heeso iyo star iyo cayaar iyo digdig iyo intaasoo t v iyo inta kan muasasa tarfiihiya bay yidhaahdaan isku dar waa entertainment haadihi lmuasasa dhan lacagta u badan iyadaa dhasha dhanna dadkii ugu badnaa ee bini aadam ahaabay siyaasadda iyo dowladda iyo warkeedii ka haysaa dhalinyaro markay isu timaado manchester baa badisay iyo heblaaya badisay iyo beriyaa cayaaraya iyo qoqolo hebel baa laga badi warkooda waa caynhaa dowladaha aanay aadka u mashquulsanayn waa kuweenoo kale kuweennu maxaynu isweydiinaa wallahi maanta magaalo heblaaya la galay iyo warloor hebel halkan ka booday iyo caynkan bay ka dhaca yani dhallinyaradaas dadkao dham siyaasad bay ku mashquulsan yihin waayo lama awoodin in laga saaro oo la geliyo eh, baab kale in la geliyo lama awoodin warbaahintu markaa waxay tahay waa muasaso tarfiihiya warbaahintu waxay tahay muasasa ikhbaariya oo war sheegta waxay kaloo tahay bay dhahdeen muasasa siyaasiya markay leena muasasa siyaasiya bay tahay waxay dhahdaan iyadaa abuurta waxa loo yaqaano sinaacat ra'y xisbiga guulaysanaya xisbiga dhacaya waxa kan waa warbaahintu ciday taageerto marka waxay yidhahdaan dowladdu marka ay rabto qorshe inay qaado inta aanay qorshaha qaadin warbaahintaa la siiyaa liikajisoo dadkaa loo diraa dabeetana wuu faafaa warka kani waxaa la eegaa dadku iyo inta uu reactionku ka bixinaya inta uu leegyahy waxaa la eegaa dadkan iyo sida loo bislayn lahaa maalan dowladda waxay rabtaa qawaaniin eh, xadaynaysa xorriyaddii dadku uu lahaa laakiin hadday dowladda iyo baarlamaanku intay iska fadhiistaan iyo idhaahdaan qaanuunkaasaan soo saara kaas dadku u diidaya waa in loo bisleeyaa dadku markaasi inuu aqbali karo qawaaniintan in lasoo saaro tusaale qawaaniintii irhaabka yurub ka baxdo kale yurub waa dowlado dimuqraadiya iyo north america shacabku cod badan uu leeyahay shacabku haddii la yidhahdo qofka waa la qaban karaa saddex bilood baa lahayn karaa waa la qaban karaayo maxkamad iyadoon lasoo taagin maxkamad baa lagu taagi karaa aladila siriya maraykanku maalan qawaaniinta soo saaray adilada siriga waa maxay daliil aan adiga iyo looyarkaa cidna la tusaynin qaadigunbaa hoosta laga tusaya qaadigunbaa odhanaya waa sax daliilkani waa lagu xukumaya waxaasi dee diskoorka waddanku ka horjeeda laakiin see dadka looga dhaadhicin karaa inay aqbalaan mas'aladatan waa in iclaamku baab kale u garaaca oo ah waa laydin qarxinaya waa dumaysaan waa laydin baabiinaya heblaayo halkan lagu qarxay waxa la qabtay bam yar qola halkan kasoo booday waxaan baa dumay dadka kurbanayoo baqaya waa in la yidhahdaa nimankaasi loo qabqabto waxa dawladdu soo saartay qaanuunkan sax bay leeyihin hana laga qabto belaya baaskaasi waayo dadkii waxa la bedelay sidii normaalka ay u fekerayeen iyo qaabkii arkay idan warbaahintii waa muasasa siyaasiya oo ay adeegsadaan duwalaha meesha ka jira haddaba haddaa intaa fahamtaan isweydiinta waxaa leh intay raad leeday markaa iladna dariskeenu wuxuu ahaa mu-asasada iclaamiga ahi ama war warbaahinta ama war warfaafintu afarka iyo raadka ay ku leedahay bini aadamka intuu leegi aan laba saddex qiso tilmaamo taarikhdeeni islaamiga ahayd markaynu dib ugu noqono cahdigii nabiga alayh الsalaatu wasalaam quraysh iyo nebi moxamed baa ishayey nebi moxamed rasuul ilaahay soo diray bu calayhi salaatu wasalaam oo diin sheegaya iyana waxay go-aansadeen inay brobagandho sameeyaan oo dacaayad ay faafiyaan si aan nebiga loo rumaysanin dacaayad ay faafinayaan waxaa ka mid ahaa waa saaxir magaalada hareeraheedaa loo baxaa markii waxay ahayd meel ay carabti usoo xaj tagto meel baaci mushtaroo wax lagu kala baaci mushtareeyo safaro badan baa imanaya markaa si aanay safaradaasi war u qaadin oo aan nebiga iyo khabarkiisu dunida u gaadhin waa in la go-doomiyaa maxay ku go-doomiyeen waxay abuureen dacaayada ah hadda waa nebiga iyo loo rumaysnaa asaadiq ilamin ilaahayba bini aadamka uu ka dhex doortay ayaa laga faafiyey waraa wuu waalan yihi waxaa laga faafiyey war ah waa sixroole waxay lahaayeen saa ilaahay baa qur-aan ku tilmaamayo yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka lamajnuun bay idhahdeen kan dikriga ilaahay kusoo dejiyow waad waalan tahay bay idhahdeen adigu dabeetana wuu waalanyahy wuu waalanyahy baa dadkii la gaadhsiiyey saxaabi la yidhaahdo damaad ilosdi xadiis saxiixu muslimka ku yaala magaaladuu yimi madiine markiu yimi buu maqlay warkan a nin waalan baa magaalada jooga ayaa la gaadhsiiyey daacayadaasi markii ay ku tiro badatay isagu wuxuu ahaa fi ljaahiliya dadkan wax tufa dadkan dadka yidhaha jiban baa kugu jiray waxbaa ku jira wax tufa welgeedba waa la tufayey jinkan iyo waxa kan si sax si qaldanba waa la fooxin jiray marka qabla alislaam buu ahaa qolada waxaa wax ku tufta riixda iyo waxaa daweysa nebi maxamed buu yimi calayh salaatu wasalaam wuxuu yihi niyow waxay soo gaadhay waraa inaad xanuunsanayso hadda waa nebigii ilaahay soo diray laakiin isagu wuxuu ka rumaysanya warkii laga dhaadhiciye la faafiyey dacayadu intay gaadhay in nebi maxamed yaro waalan yihin wuxu dhiman yihin calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi niyo waxaan maqlay inaad xanuunsanayso aniguna nin wax tufa baan ahay dee makula tay inaan ku daweeyo wax kugu akriyo nebi maxamed buu rabaa inuu wax ku akriyo oo daweeyo yani waxaad garan kartaa dacaayaddu intay gaadhsiisay dabeetana nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xamdaluu bilaabay in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuh wanastakfiruh xamdaluu bilaabay ninkii buu jiri la hadal ninkii wuxuu yidhi acidha calay bal warkan aada leedahay de ku celi nebigu calayh الsalaatu wasalaam warkiibuu ku celiyey wuxuu hi niyo warkan aada leedahay waran weligay maqlay maaha mana waxaan uu ka maqlay ninkani maxay tahay waa ammaan uu ilaahay la ammaanayo subxaanaه wa tacaala ou nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xamdalada tan ku furtay ninkani laba shayba wuu eegay wuxuu eegay waxaanuu ku hadlayo wax macno weyn samaynaynayeen nin waalan hadduu warku ugu daldalaa tiraa bel kusoo celi maxaad filaysaa so inuu meel kale ka baxa haddana maaha illa waa nin waalanaya nebigu wuxuu sheegay buu yihi ku celi haddana dib bu ugu celiya sidii calaa kulli xaal damaad ilasdi wuu islaamay saxaabadu ka mid yihi markuu islaamayna nebigu calayh salaatu wasalaam waan kula beectamayaa buu yihi heshiis baan kula gelayaa wuxuu ahaa oday reer ka taliya wuxuu yihi keligaa heshiis ayla gelina wa calaa qowmik tolkaana heshiiska igula gal isaga iyo tolkiibuu heshiiska kula galay yani brobagandada iyo dacaayaadka iclaamku faafiyeen waxay gaadhsiin karaan nebi maxamed oo ah qofkii bini aadamka ugu caqli badnaayo ee ilaahay ka doortay allahu yaclamu xayu yajcalu risaalata ilaahay uu nebinimo iyo rasuulnimo u doortay ayaa iclaamku wuxuu gaadhsiiyey in dadka laga dhaadhiciyo inuu nin waalan yahay dee ku ka sokeeya maxaa loo sheegi karaa baad u malaynaysaa markaa qufayl ibnu camr adowsi saxaabigii la odhan jiray culamaa'i taarikh iyagana waxay wariyaan magaalada maka wuxuu soo galay siday ugu akrinayeen tufayl waa nin gabyaaya waa nin tolkii caaqil u ah oday u ah waa nin xikmad badan buu ahaa baa la yidhahda qabiilka dawsa la yidhaahdo abu hureyre iyo qabiilkoodii waa odaygoodii maku uu soo cimro tegey jaahiliyadii way iska soo xaji tegeeno soo cimro tegi jireen ayuu yimi dhexday ka heleen kuwii wax akrinayay waxaa la yidhi nin waalan baa magaalada si xoroole magaalada jooga hadduu afkaba kula gaadho wuu ku sixrayaa deniya waa kuu dignay lafahaaga ninkaas yuu ku sixri warkiisay ugu akrinaya maasiri bu yihi warkani yuu warkiisu kusoo soo gaadhine cudbi baan intaan goostay buu yihi baan labada dhagoodba furaystay nin weyn oo waayeela oo ugaas reera oo gabyaaya oo xakiima oo xad la gaadhsiiyey inuu dhagaa furaysto bal inaanu waxaan maqal oo dacayaddii iclaamku faafinayay haddana magaalada markaan cabaar joogay waa ninkii arkay ayuun baan sigu yihi war waxaan nin weyn caqligii mahaye ninkan maad u tegtid oo dhegaysatid hadduu sax sheegayana waad raaci hadduu wax qaldan sheegayana war waa diidiye nin weyn baa alla dhiga furta iska tuur furtii buu iska tuuray nabiguu yimi alayh isalaatu wasalaam dabeetna nebigu waa wacdiyey diin buu u sheegay isna wuu islaamay kasta maxay tilmaamayaan waxay tilmaamayaan dacaayaadku iyo warbaahinta iyo warfaafinta waxa ay samayn karaan inta ay leeg tahay iyo sida ay wax u faafin karayso waxa aan rabaa markaa inaan dhowr qodob tilmaamo warbaahintu intaa way kasii ballaaratay oo imka nooceeda ugu dambeeya waa triple w ga kan the world wide web w w dot kana qortaan internetkaiyo wuxuu xambaarsan yihi internetku wuxuu noqday isna warbaahin intii hore oo dhan horta sida suxuf iyo majalaad iyo jaraa'id buu leeyahay idaacaduu leeyahay t v buu leeyahay webbages buu leeyahay meelo lagu dardasha iyo niqaash iyo chating iyo wadahadal buu leeyahay bale wuxuu warbaahintii hore kaga digdisanyay bay leeyihin waa warbaahinta qura ee two way communication leh warbaahinta hore nin unbaa wax sheegayuno de intaad dhegaysataa baad iska tegaysa waa warbaahinta qura qofka toos inta loola xidhiidho fikradda lala niqaashi kare laga dhaadhicin kare si walba loogu warrami kare adna aad wax sheegayso isna wax kuu sheegaya la isweydaasanayo idan waxay idhaahdaan warbaahin oo dhan waxaa la ysugu keenay this internet netkan yar ee internetka la yidhaahdo oo asalkiisii ahaa ciidanka maraykan qaab xidhiidhkiisii uu lahaa halkani waa asalkiisi caynka ah markii iyagu ay ka maarmeen technology ka sarreeya ay heleen ayaa suuqa baaca mushtaraka la keenay sidiisaba technologygu marka uu cusub yahay ee uu keli yahay suuqa milatarigu joogaa technologyga dunuuda ugu sarreeya askarta haysata marka uu ka maarmo askartu iyo mid ka fiican ay sameeyaan ayuu suuqa dhaqaalaa yimaadaa suuqa baayo mushtarka markaasu soo galaa iyagu markay kan kasii maarmeen ayaa kan caadiga caadigaa ah markaa waxaa loo soo gediyey suuqa tijaarada ee caalamiga ah. kani wuxuu noqday wax wixii hore oo dhan ka daran warbaahinta hore cid go-an oo la traengareeyey oo la yaqaano ayaa lahayd inkastoo ay khatar ahaayeenoo khubaro waxan bartay oo khatara oo caynkan ay ahaayeen tani waa warbaahin dhan waxay leeyihiin nawcun maa waxay fudaydisay in kelgitalasinimadii talasinnimadii shanta ay bahaloodo qura ku haysteen inuu yaro faafto in yaroo dadku wararka uu isu qorqori karo lakin isuma wada gudbin karo ciddii war rasmiya doonaysaa kuwaas bay weli ka qaadataa mashaakil kalena wuu leeyey oo maalan kuwan soomaalida oo kale haddaan tusaale idinku soo qaado soomaalidu waxay ka ka mid yihiin africa ummadaha ugu web badan bay soomaaliya ku jirtaa soomaalidana aragteen ee waxna qorin waxna akrin ee masaakiinta ahy africa waxay ku jiraan dee telecommunicationka africa waxay dhahaan south africa iyo masr miyay sheegaanba ka horeeya soomaaliya ugu horeysa inta kale waa waddankii koowaad ee caalam carabeed ku yaalla dee mobile laga qaata waa soomaaliya taa burbursana arkaysaa muqdisho ugu horreysay kullu dalik websiteska waxay ka mid yihiin soomaalidu dadka ugu badan ee website leh qabiil qabiil iyo reer reer iyo tuulo tuulo iyo cid walba ayay u yeesheen waxaanay ugu badan yihiin dadka ugu yar ee professionalska ah wax kasta qora waxaa akridaan oo dhan waxaa laga yaabaa p e qolka kugu xiga mid fadhiya inuu kusoo qoraa tiraahdo webkan soo akriyo waxaa la yidhi xamra adda qolkan kugu xigaa qoray daartan xagga adiga kaa xigta midabaa diray oo waxaan soo geliyey adigu laakiin waxaad u haysataa webka uu ku yaalla internet-kaa ka soo akriyay baad leeday internet-ka wuxuu iska noqday website-ka qof waliba waxgeliyo meel walba laga soo geliyo dunidao dhan laga geliyo akhbaar oo dhan la isugu sheego islaamku waxaan haddaba warbaahina muxuu ka qabaa masalada intaanu socdaa waa intani muhimka ah si walba loo adeegsay muslimka waxaa saaran kelmadda inuu si xaqa u adeegsado kow waa wasiila ama waa maadda laba afleeya waayo waa hadal iyo muuqaal khayrna waa loo adeegsan karaa sharna waa loo adeegsan karaa asalku wuxuu ahaa in si khayra loo adeegsado oo maalan warfaafinta ay sheegayaan dee asliyan markay sharxayaan waxay dhahan waa camaliya nashri alakhbaari walxaqaa'iq asaadiqa waa in war iyo xaqiiqooyin runa la sheegaa oo weliba ku salaysan bay dhahan lisaalix ilcaam danta guuda ummadda ka warramaya oo mabniyun cala alamaana walmawduuciya walxiyaad bay idhahdaan oo ku salaysan ammaano iyo qaab mawduuciya waa inuu qofku waxaan garanayo si rasmina uga hadlo iyo xiyaadnimo dhexdhexaadnimo warar badan baa markaa kasoo noqday masaailkaasiyo ilkaasiyo weriyo dhexdhexaadi ma jiraa weriyo dhexdhexaad insaanku cadaaladda inuu barta mooyaane dhex ma noqdo haddaad imka waddadaa soo marto oo laba isdilaya aada aragto mid un baa baad is odhanaysaa yani mid un baad xaggiisa iska yaraysay waxaad ku raacday garanmaysa laba kubad cayaaraya haddaad imika soo qol un baa laga yaaba inaad iska taageerto istina kuwamaa laga dhaliyo goolka waxaad ku taageertay lama insaanku xiyaadi ma noqdo haddii waxaan ku khusayn inaanad xiyaadi ka noqon karaynin wax adiga ku khuseeyo afkaar iyo aaraa iyo dagaal iyo waxaa xiyaadi ma ka noqonaysaa waa maya waxaa laynoo sheego b b c a war runa sheegta meelheblaya war runa sheegta warbaahintu kama baxda afkaartii loo dejiyey daraaddeed censorship bay warbaahin kastaa martaa censorshipka waa faafreebka waxay yidhahdaan soomaalidu faafreebka maxaa loo marinaya waxaa loo marinayaa ahdaaftii ingiriis muxuu b b c lacag ugu bixinaya kharash uga bixinaya dan buu ka leeyahay maadaama uu dan ka leeyahay warbaahinta tani waa inaanay ka bixin siyaasadan iyo dantan dowladdan ay leedahay waa inaanay ka bixin waxa ka baxsane ka horjeeda waa in warfaafin faafreebku waa inuu reebaa sensorshipku waa inuu reebaa warbaahin kastaa markaa hadaf bay leedahay mid iska banaan oo iyadu warka xaqa un la orodaa ma jirto oo war runa un iyadu kuu sido war runa sheegaysaa ma jirto warbaahin kastaa dan bay leeda iyo afkaar warbaahinta islaamiga ah, maxaa shardiya maxaa la faafin karaa maxaase la faafin karin ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy وإida jaءahm أmr min الأmn أw الkhوف أdaacuu bه wlow raduuه ilى الرasuuli وإlى أwli الأmri minhm lacalimahu اladina ystنbطunahu minhm wlowlaa fضl الlahi عalaykum وraxmatه latabactum الشhayطaana ilaa qaliila dul ba alla ka waramaya wuxuu leeyahay haddii uu yimaado war cabsi ama nabad ka waramaya markiiba way faafiyaan laakiin shareecada islaamigaasaa ma aha dee hadday u celin lahaayeen baa laleeyahay kuwa cilmiga leh iyo kuwa ulil amriga ah kuwaasaa istimbaad ku samayn lahaa kala garan lahaa maxaa u baahan in la faafiyo maxaan ahayn inaan bulshada lagu wareerin maalan war run ah run oo dhan miyaa la sheegaa fi shariica wixii run ah miyaa la sheegaa dhammaanteed runtu way ammaantay shareecadu laakiin meelaha qaarkeed ma ammaano maalan laba nin waxaan ku soo maray adigoo ninkan wax ka sheegaya waa caynkaaso waa saaso waa saalo dabeetana intaan u imi baan idhi warkii kii hebelay wuxuu ku lahaa intii aada sheegtay umaa sheegay waa caynkaaso waa caynkaaso saasuu kaa sheegayay run baan sheegay laakiin namiimiyaan ahay soo caynkaa ma aha runtan aakhiro naartaa lagu galaa hadday taa tahay waa namiimiye iyo qataadku naartu galaa waa khabar aad qaaday waa khabar sidqiya oo sidan buu u dhacay laakiin dantaad ka lahayd ma aha inaad wax fasahaadiso wariyuhu khabarku maqlaba inuu sheego ma aha in dhegtiisa iyo afkiisu isu daloshabaan ma aha wariyuhu waa inuu qof mas-uula noqdaa oo danta caam waxay yidhaahdaan reer galbeedku markay ka warramayaan gentlemanis rule wax la yidhahdaa jira bay yidhahdaan gentlemanis ruleka waxa weeyaan waa qaanuun aan qorayn oo ah saxaafaddu uma banaana waxa amniga waddanka ku saabsan inay dawladda ogolaato mayra inay faafiso looma ogola saxaafadda uma banaana waxyaabo badan baa mamnuuco in la faafiyo aanay ahayn oo bulshada aan waxba kusoo kordhinaynin khasaare mooyaane idan warbaahintu koowa inay run sheegtaa oo ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in jaaءakum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowma bijahaala fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin war duulow baa alla leeyahay kuwii iimaanka laga helayow haddii mid faasiqi war uu idiin sheego hubiya baa ilaahay yidhi waayo an tusiibuu qowma bijahaala duul baa laga yaabaa inaad ku haleeshaan ama ku laysaan dee waxaydan xaq ugu lahayn jahliya oo hadhowna a ka qoomamootaan wixii aad samayseen warku marka koowaad wuxuu u baahan yahay tathabut in la xaqiijiyo inuu run yahay iyo inuu been yahay faasiqa war lagama qaataa la yidhi kaafirka ka waran markaa ummadda dhane kaafir billahi warka ka qaadanaysa ka waran haddii faasiq warkii la diiday kaafirka warkiisu muxuu noqonayaa wuxuu u baahan fatahabatuu oo fatabayanuu hubin baa loo baahan yahay waa marka labaad lisaalix ilcaam waxaani muxuu ku taraya muxuu ku kordhinaya haddii lafaafintiisu maxay khayr wadaa maxay shar wadaa waida jaaum amru min alamni aw ilkhawfi adaacuu bihigi weeyaan waa in lagu saleeyaa warku wuxuu khayr sido iyo wuxuu shar sido warku isagoo run ah ayay warbaahintu mararka qaarkood waxay u warisaa calى طariiqati fawaylu lilmusaliin ariiqa waylu lilmusaliin mataqaanaa mid baa gebiyey oo wuxuu yidhi khamru cabo markaasa yidhah war khamriga iskada qur-aanka buu yidhi ilaahay wuxuu yidhi hoog wuxuu usugnaaday kuwa tukade ku khamriga cabaa hoog bay leeyihin kuma qorra buu yidhi waa dhabo weylun lilmusaliin qur-aanka way ku taallaa laakiin waa kuwe ilahay wuxuu yidhi aladiina hum can salaatihim saahuun musalli oo dhan maaha kan weylkuu sugan yahay waa hadalkiiyo badhna aada qaadatay badhna aada ka tagtay maalan t v-yada jaraa waxa kani wariyaal bay diraan wariyaha dhacdada jooga bad mubaashara loo qabtaa toos inuu hadalka usoo tabiyo waxaa laga yaabaa dhacdadii oo dhan inuu soo tabiyo laakiin warka marka la qorayo censorship buu warku soo maraa warku mudicni warka ma sheego wudicni wixii loo ogoliyey lasoo siiyey ee laga saxeexay oo quru odhan karaa wixii kale waa ka mamnuuc laakiin intaanu mudiicu meesha oo imanin nin programarabaa waxa kan soo tasxiixiyo soo censorship baa lasoo mariyey censorshipku muxuu qabtaa muraasilku war tiro badan buu soo dirayaa idaacaddu inta ay doonaysa weedh ay doonaysay kala baxaysaa wixii uu soo diray waxaa laga yaabaa ninkaa dhan ee kubaankunka lacagtaa qaata ee kharashka qaata ee halkaa jooga waxaa laga rabaa warkii uu sheegay oo dhan lama sii daynaye in yaroo ka midunbaa laga qaadanaya intani waa inta waafaqsan hadafkii ay lahayd maxay idaacaddu ay lahayd wariyuu hadha wuxuu odhanaya warar badan baa diraayo lama sii daayo o de adiga miya shaqeeyo warka soo dir un baa lagu yidhi wax lasii daynaya rag baa leh wax lasii daynayo rag baa iskale gaara ah. walidalika baad arkaysaa wariyaal badan oo marka dambe iyagu iskood buug u qora dagaalkii uu joogu buug ka qoraya waayo wixii uu sheegay cidima sii daynin saa daraaddeed buu buug kale uu ka baa mushtaraynaya sii daynaya waxaan kusoo koobaya khabarku tawdiif buu yeeshaa warku isagoo xaqiiqo ah oo dhacdo yaro kooban ah ayaa shaqo loo sameeyaa aan shaqadiisii ahayn mithaal aan qur-aankaba dib idinku celiyo nabiga calayh isalaatu wasalaam baa saxaabo diray saxaabadii uu diray war buu yihi soo dhegedhegeeya quraysh iyo bal warkeedii keena quraysh iyo warkeedii iyagoo wadwada ayaa waxaa ku soo baxay niman quraysh oo safara ah, oo awr maraya waktigay joogaanna waxa weeyaan ashharulxurumkii rajab bay ku jiraan dee qurashiyo iyagana dagaal baa ka dhexeeyey waa nimankaan ku dhufanna bay yidhaahdeen oo aan xoolaa ka qaadno quraysh weeyaane waxay yidhahdeen oo waa ashharulxurum oo dagaalkuma banaane maxaynu samaynaa haddaynu u kaadina baa la yidhina xuduuddii bay ka tallaabayaan oo xaramkii bay gelayaan xaramkana isna in lagu dagaalamaa ma banaana waxay noqotay markaa in nimankani baxsadaan in xaramka lagu laayo iyo in asharuxurum la dilo way weerareen midna way dileen midna way soo qabteen iyo xoolihii ba midna waa ka baxsaday iyagoo ninkii wada ay soo qabteen iyo xoolihii bay nebiga u yimaadeen qurayshi warbay heshay warkaasay faafisay nebi maxamed iyo calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabta la socotaa ashharu lxurumkaba xurmadoodii ma ilaaliyaan ma nimankaasaa diin sheeganayay ma nimankaa ashruulxurum dagaalamay dacaayad ashruulxurumkuna ah, waa diintii nebi ibraahim ka tegay waa mamnuuc in la dagaalamo islaamkana mamnuuc bay ahayd in la dagaalamo saxaabadani gef bay gashay markaa gefkii maxay uga faa'iidaysteen in la yidhaahdo nebi maxamed wuxuu wadoo dhami waa maxay way qasan tahay ilaahay baa qur-aan soo dejiyey qur-aanka ilaahay soo dejiyey muxuu kaga warramayaa wuxuu ka warramayaa khabarku inuu sax yahay ah in ashruulxurum ah wax la dilay laakiin tawdiifku inuu qaldan yahy siday u shaqo geliyeen warka u faafiyeen inuu qaldan yo hadday saxaabadani dembiga intaa la gashay war idinku waxaa dembi gasheen miyaa ilowdeen baa ilaahay leeyihi markaasaa ilahay qur-aan soo dejiyey uu leeyahy yas'aluunaka can shahri اlxaraami qitaalin fiih qul qitaalun fiihi kabiir waxay ku weydiinayaan baa ilaahay yidhi ashharu lxurumka dagaal in la galaa miyaanu dembi weyn hayn waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi waa dembi weyn muslimiintu dembay ku dhaceen waa dembi weyn laakiin dadka diintooda lagula dagaalamo masaajidkood dadka laga celiyo oo laga gaaloobo waxaa samayseen baa la yidhi ayaa ka weyn waxay qoladani samaysay haddii dembi la faafinayo idinka kiina ka tiro badan waxaan uga jeedaa waxaa laga yaabaa dhacda inay dhacdo matalan maraycan ama western waxaa laga yaabaa nin western oo meel lagu dilay ama qarax meel laga sameeyey oo qaldan jaraa-idku iyo dunida o dham way buubuuninaysaa iyagu tuulo dhan oo ay garaaceen oo bamgareeyeen oo boqol qof oo caruur iyo dumar ay ku mariyeen hadday ugu badato mar baa dacal yar khabarku ama janaaidku meel yar ku qorayaan dabeetana waxaa la odhanaya waxaa loo diray lajna taxqiiqjisa dhacdadu siday u dhacday ayaa la baadhaya war dambe ka maqli maysid baadhistaasay ku baxday amaa kan meesha yar qarxiyey ama qofkan la dilay dunida oo dhan kolba waxaa lasoo fadhiisinaya shan ninoo khubara ah oo mid amniga ka warrama mid siyaasadaha ka warrama bal ka waran dhacdadan maxaa ka dambeeya caynkan warkaasaa laba qofkani muxuu rumaysnaa caqligiisu siduu ahaa ummaddaasi maxay rumaysantahay taariikhdooda ka warrama waxaa laga yaabaa dhacdadaa qaraxee qof lagu dilayna waa dhacdo jirta in la dilana may ahayn sax laakiin sida loo tawdiifiyo ah ummad dhan in dembiilayaal lagaga soo saaro maalan muslim oo dhan inay tviyada usoo bandhigaan inay wada irhaabiyiin yihiin wada dambiilayaal yihiin wada ka yihiin marka habarta cad ee halkaa maraysa haddaad ado koofiyad sita soo agmarto waa ina iska kaa ilaalisaa tareenka haddaad la fadhiisato waa inay kacda waa inaad qaraxdaa bay ka baqaysaa ila waa tii lagu yidhi niman waa qarxaan qolada tani marka wixii ays tidhaahdaa astaan muslim buu sitaabaa mararka qaarkood baad bangi soo gelaysa waxa laga yaaba in lagaaga dareero ama adigoo meel maraya laga yaaba inaad aragto saddex security o adiga keligaan ku daba socda meeshaad istaagtaba waska lagula hadli maayo laakiin waxaad dareemaysaa inaad adigu tahay qofka wantidkee la ilaalinayo bal afcaashiisa iyo inuu meel wax dhigay iyo wuxuu sidayo waayo ummadoo dhan baa waxaa laga dhaadhiciyey dhacdadaasi hadday dhacdo caynka boqolka see dhintay dayradaha maraykanka ee gantaalada tuuraa maalin walba ay meel ku dilaan iyada taxqiiqa loo diraa waxaa la odhanayaa baris baa loo diray ciidamada ama qolada dambibaadhka casekaasi siduu dhacay khalaas mar hadduu baadhista galana baadhistu ku maqan yahay marka khabarku sida loo tawdiifiyo ayaa aada loo adeegsadaa dhacdaa dhacaysa qaldan laakiin dhacdadaasa waxaa laga rakibayaa maxay wax weyn laga rakibayaa mushkiladda waxay ka taagantahay nebigu alayh الsalaatu wasalaam xadiidka ibnu maaja iyo imaamu axmed ba warinaya sheekh alalbani saxiixa ku tilmaamaya wuxuu sheegayaa <clears throat> sayaأti calى الnaasi sanawaat khadaacaat nebigu calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi waxaa dadka ku iman doonaa sanado khiyaamo iyo mushkilad iyo beledu ay badan doonto sanadaha wuxuu nebigu yihi waxaa la rumaysan doonaa beenaalaha waxaa la beenin doonaana runlowga waxaa la aamini doonaa khaa'inka waxaa la odhan doonaa waa khaa'ino tuug weeyaan qofka amiinka ah yani qiyamku way qaldami doonaan dadkii amaanada lagu yaqaanay ama runta lagu yaqaanay tv-yo iyo iclaamo iyo media ku kacayo waxaa laga dhigay bahalaynayeen dadka cuna idan inay khaa'iniin yihiin inay beenaalayiin baa laga dhigaya kuwii beenaalayaasha ah ama dadka layn jiray ama caynkana inta la faafiya waxaa laga dhigaya niman cadaalada ah yaqaano waxaan yaqaana inayiin waxaa kaloo uu tilmaamayaa xadiidka nebigu calayh isalaatu wasalaam anigu qoybtaan u socdaa wayantiq fiiha ruwaybita buu nebigu yidhi dadka ruwaybidada la yidhaahdaa hadli doona saxaabadii waxay yidhaha ilahi rasuulkiisa iyo ruwaybita waa maxay wuxuu nebigu yidhi alrajulu taafih yatakalam fii amri alcaama waa mid liita oo arrimaha waaweyne dadka ka warramaya yani waxaa laga yaabaa waaxid laa yacrif shay-an ummad iyo siyaasadeed iyo horumarkeed iyo fikraddeed iyo waxba ka fahmayn ayaa websiteka wariya soo gelinaya laba beelood unbaaba isku baaba umuurtii ummadee waaweyneyd waxaa ka waramaya dad nakiro oo aan laba garanaynin webabkana akhridaa yaa qora waxaana t v laga soo daynayo saxafiga hebel oo meel heblaayo noo joogaa laleeya wiil yarunbaa war soo daldalaya waxaan idaacad u akrinayaa ma runba waa rijaal taafihiin in badan oo kamid ah. in badan oo kamid ah waa dad fiican laakiin in badan baa waxay ka yihiin dad taafiha oo ka waramaya maxay fii amri alcaama ummadda arrinkeedii iyo warkeedii ka waramaya waxaan kusoo koobayaa warbaahintan dambe casriga ikhwati fi lcaqiida waa wax khatar ah rag ku takhasusayna ay ka shaqeeyaan oo ay eegaan qofka bini aadamkaa hal mithaal aan idin siiyo iclaanaadka waxaan la yidhaahdo ee t v yada laga soo daayo soomaalidu da iyado iclaan ma taqaano shan oo xawaaladood buu mar xaysiiskooda soo wada gelinaya dhammaantoodna nin ayaa daba socdo o hees tirinaya ama gabay tirinaya waxaas iclaan ma aha laakiin dadkan ku takhasusay ee cilaanaadka sida loo sameeyo xayaysiinta tv-yadan gaaladii waxa kan haddaad daawato less than a minute baa iclaamku socdaa inta badan waktiga qiyaas siduu i yariyey matter of seconds laakiin that matter of seconds ayaa bulsho dhan ay ka hagaan laga hagaa shay aan horeba u jirin oo dunidaba cidi aqoon baa iclaan loo sameynaya t v-yada waaweyn barito bil kadib baad arkeysaa magaaladao dhan oo bahalkiiba haysto oo dadku wada isticmaalayaan oo cid waliba yaa baray dadka kan iclaankan yara intaan leh maalan researchna nii sheegay baan idin tilmaamaya waxay dhahay maskaxda bini aadamka ayaa waxay eegeen waxyaabaha marka ishu ay ku dhacdo ay ugu shaqada badantae markiiba ay kacdo waxay dhahdeen laba la wax baa la ogaaday inay dadka aada ugu raad badan yihin xabaasha bay yidhahdeen iyo geerida markuu qofku arko maskaxdiisu markiiba dareenkeedu u kacaa bay dhahdeen shayga labaadee ragga maskaxdiisu ugu kacdin badan tahay waxay yidhahdaan waa dumarka markiiba maskaxda bani aadamka way isbedeshaa bay yidhahdeenoo qeyb badan baa shaqaysa iclaan aan gabadhi la socon ma aragta taayar baa la xayaysiinaya mise gabadh yaroo qaawan unbaa kasoo boodaysa meesha war gabadha iyo taayar bal maxaa ka dhexeeya wax cilaaqoo ka dhexaysaa ma jirto qof dumara iyo taayar gaadhi wax aada u tidhaahdo gaba laakiin waxaa la ogsoon yahay gabadh hadday meesha soo marto inaad eegeyso walidaalik style engineerska iyo qoladan waxaa dharka tosha iyo waxa kan weli cab nin oo sanqarhaysa ma aragta nin dhinacaga marayo qorob qoroble ma aragta kab dumar oo dhamina way sanqaraysaa sekada saddexaad hadday soo socoto gadhow gadhow gadhow waad garanaysaa in qof dumari soo roorayso waayo waxaa loogu talagalay inay ku tiraahdo haanada halkaan maraya kab ninoo kor u dheeroo ninku markuu socdo uu dheeldheeliyo miyaad aragta ma jirto haddaa maxaa kuwa dumarkaa cadhibta yeere fiiqan loogu yeelo loo dheeldheelisiiyaa tamaayulkaa la rabaa inay dhaqdhaqaaqdo waayo gabadho hadday dhaqdhaqaaqdo ninkuu ujeesanayaa ilbahan dhaqdhaqaaqaya wuu eegaya yacni waxaa qofkan dumara waxaa laga dhigay silca alaabta laybiya lamid walidaalika baa ururo dhan oo dumara jiro iminka iclaan ka horjeeda jeeda galbeedkoo ka doodsan waxaa naga dhigteen wax bini aadamka ka liita oo materialkaoo kale sidooda loola dhaqmo walidalika waxay leeyihin iclaanaadka hala joojiyo kul liclaanaat gabadhaasa kasoo boodaysa in shay yar lagu xayaysiiyo waxaan uga jeedaa marka nimankani bini aadamka intay daraaseeyeen daraaseeyeen ayaa iminka waxay marinayaan iyaga laftoodii markay dib u daraaseeyeen bulshadoodii jabka ku dhacay maalan waxaad arkaysaa iyagoo le t v slaves caruurtii bay yidhahdeen waxay noqdeen addoomo t v waayo waxay leeyihin inanka yar markuu iskuul ka soo rawaxo kartoon buu daawanayaa maanta oo dhan kartoonkaas saddex saacadood buu daawanayaa margiyada xanuun xanuuno badan baa ku dhaca carruurta yarre wax daawata waayo laba saacadood baanu dhaqdhaqaaqay normality-ga ilmaha yari ma fadhiisto markuu caadiga yahy in yar markuu fadhiyo kacaya boodaya kan riixaya kan waa saasaa ilaahay ugu talagalay inuu saa ahaado laakiin haddii meel lagu nabo oo meelun saa eego uu engego caafimaadkiisa wax badan bay yeelaysaa bay idhahdeen therefore t v-yada waxay leeyihiin kartoonadan caruurtu daawatay aanay kacaynin kartoonka markuu ka daalaba waxay u sameeyeen isagiiyo uu isagu cayaarayaba ilaa xad iminka dee waxaad aragtay kubad buu daawanayaa kubadii uu daawaday cayaarta lafteedii baa loo sameeyo game hadhow isagaa cayaaraya o labada tiim kala badinaya combyuterkii isagaa wada cayaaraya waa kubaddii caadiga ahayd waa tiimka laftiisii waa labadii tiim ee maxaa la yidhaha manchester iyo liverpool kii cayaarayay weya manchester iyo liverpool buu mar kale cayaarsiinaya oo uu isku dayaya inuu xukumo kooda badin karay idan waxay idhahdeen t v slaves bay noqdeen walidalik baa maanta waxay idhaahdaan da-da u dhaxaysa markaan warka iska soo koobo daraasaadkooda waxay dhahdaan inta uu inanka yar ama ardaygu uu t v daawado ayaa waxay ka badan tahay intuu jaamacad dictorate ka qaato inta saacadood ee uu jaamacadda tago ee uu barto ilaa dictoora inuu diyaariyo waxa ka badan bay leeyihin inta saacadood ee uu t v hor fadhiyo waa cimrigaagiiyo nus ka mida aada beerdaraynayso daadinaysid t v daawad daawata maxaa kusoo raacay nothing waxba kuma soo kordhay jaamacadda lakiin ardiga waxba baranayay waxaan markaa kusoo koobayaa iclaamku waa khatar aada u badan lama baabeyn karo lama joojin karo laakiin wuxuu u baahan yahay in la helo iclaam haadif ah iclaam quman oo dadka wax ku kordhiya luqadooda bara dhaqankooda bara diintooda bara aqoon bara hadaf leh oo ahdaaftiisu ay tahay ahdaaf saxiixa waxaa aada u dhib badan maanta dunida technologigii wuxuu keenay nin fadhiyo maraykan inuu qof halkan fadhiyo toogan karo diyaaradahan la leeyahay way duulaanoo ma wado eh, maxaa la yidhahdaa baylotma saara yaa wada ninka wada nevado fadhiya nevada waa xaggee maraykan nin fadhiyo combyuter dul fadhiya baa laga yaabaa inuu b e garaacayo ama meel ku xigta u garaacayo waxaa la mid ah guryaheenoo dhan cuquusha joogta nin new york ama london fadhiya baa tumaya waayo t v baad guriga dhigtay marna b b saad geyn marna c n n baad geyn marna caynkan yaa wax idin sheegaya yaa caruurtan tarbiyanaya yaa dadkan wau sheegay adiga iyo islaanta iyo caruurta iyo wixiinaba macalin fadhiya new york ama fadhiya london ama amsterdam fadhiya ayaa ummadda dhammaanteed isku dayay inuu keligii waxu sheego oo intaasoo saacadood inaanad jaamacadda ku bixin bay dadku ku bixiyaan t v-ga daawashadiisa marka waxay noqdeen t v slaves waxaan kusoo koobayaa iclaamku dee wax hal muxaadaro iyo laba iyo saddex iyo afar toona lagaga hadli kara maaha ama qeybihiisa ha noqoto ama qaabka loo diyaariya ha noqoto ama qaabka bani aadamka uula falgala ha noqoto ama khatartiisa ha noqoto lakiin waxay leenahay iclaamku maanta waa meesha dunida laga hago isagaa ka xoog badan siyaasadaha dowladda waagii hore waxay odhan jireen assulta araabica waa iclaamku waxay idhaahdaan sulطaadku waa saddex dowladdu dowladaha dimuqraadigii waa maamulka madaxtooyadii wasiirada waxa kan oo tanfiida dowladda inta sharciga dejisa ogolayaasha maxaa la yidhahdaa baarlamaanada ah iyo waxay dhahdaan qadaaga cidda wax xukunta waxay dhahdaan sulda afraad baa jirta bay dhahdeen waa suldada warbaahinta laakiin maanta waxay dhahdeen warbaahintu xagga sare ka marto maca taliska iyadaa xukunta bay dhahdeen asula alula iyadaa ah bay leeyihin ee maaha sulطa araabica ilahay waxaan ka baryayaa subxaanaه watacaala kuwaan iclaamka ku fitnoobin in alla inaga yeelo kuwii wixii aakhiriya adduunkooda u dana raaca inaynu noqono inaydan internet slaf iyo t v slaf toona aydan noqonin ee dad xoro caqligooda qaba inaad noqotaan salى اllahuma عalى nabiyi mxamed وعlى alih وصaxbi waslm alxamdu lilahi rab اlcaalamiin jaza allahu khayr aljaza muxaadarada runtii qiimaha badan ee ku saabsan iclaamka iyo waxaa uu mujtamaca ku raadyeelan karo ayaa ilaahay inoo qadarina maanta dhegeysano sheekh allah ka hormariyo muxaadarada itaa waa caawa ciwaankeeduna waa ku dayashada salafka saalixa